بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين مجلس كان ومجلسكي سقالات هنا الدنبي مجالس كتابك تعليم المتعلم إن شاء الله تعالى شرح كوبا إدو المركيسة هبين كان وهبين أي سوق ليس سنين تضوض بالشعبان كنا فربقل سقال إسودان كجرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم waxaan ku jirnaa amaan bilaabaynaa caaw insha allahu tacala fasalka u dambeeya oo ah fasalka saddex iyo tobnaad faslun haadaa faasilun fasal weeyaan fii maa yajlibu wixii soo jieda ayuu u fasal yahay alrisqa irsaaqadda iyo wamaa yamnacu risqa iyo waxyaabaha irsaaqadda qofka u diido amaba ka yareeya iyo wamaa shay ayuu fasalkan u fasal yahay yasiidu filcumri cumriga kordhiyo iyo wamaa yunqisu waxyaabaha nuqsaamiyo ayuu u fasal yahay weyaan imaamka caleyhi raxmatullaahi inta aan soo marnay laba iyo tobanka fasalaan soo marnay inta badan durar iyo fawaa'id iyo waxyaabo aad u qiimo badan oo inta badanna ku qotoma axaadiis saxiixa ama ayado qur-aan ah ama usuul shareecada ku qotoma ayaan soo marno aad u qiimo badan laakiin fasalkan saddex iyo tobanaad waxa weeyaan sidii ariiqadiisii ariiqo ka yara duwan oo aada ugu yara duwan ayuu galayo waxyaabo badan oo inay risaaqada fidinayaan ama ay faafinayaan ama risaaqada ay badinayaan uu sheegi imaamka cali raxmatullah wax daliilu loo hay in jirin iyo waxyaabo badan oo inay risaaqada naaqisinayaan uu sheegi doono imaamka cali raxmatullah oo wax adilo oo hadda loo hayana ayna jirin mararka qaar uu leeyahay aathaar baa kusoo aroortay aathaar saxaaba ula jeeda laakiin midda kale wuxuu keenayaa mararka qaar imaamka caleyh raxmatullah adkaar muddo mucayan la akhrin doona iyo eh, cadad laga akhrin doona go-on wax adilo ah iyo nusuus oo ku soo arooraya ayna jirin oo saxiixa marka awraad mustaxsan oo laakiin go-on waana taqaanaana waxyaabaha eh, cibaadaadka ah waa tawqiifi nacam adiga ilaahay subxaana wa tacala dikrigiisa badi ilahay dikrigiisa badi laakiin inaad tidhaahdo waqti fulaan intaas ayaan ku go-aminayaa aayad iyo xadiidna aadan u haynin oo saa hala yeela markii mafajirka joogo intaa hala akhriyo wax nusuusoo kusoo orora ayna jirin arrinta iyada gar ma ahan faslun hada fasilun fasl weeyaan fii yajlibu risqa irsaaqadda waxyaabaha soo jiida iyo wamaa yamnacu risqa risqiga waxyaabaha manciyo iyo wamaa yaziidu fi lcumri cumriga wax kordhiyo iyo wamaa yunqisu cumriga wax nusqaamiyo weeyaan uma intaa kadib laabud waxaa laga maarmaan liaalibi cilmi qofka aaliba cilmiga min alquwati awood inuu yeesho ood quwad iska dabarbaara quwad yeesho ku dadaal waxyaabaha quwadda u keeni iyo wamacrifati maa yaziidu quwadaas ayada ah waxa waxyaabaha kordhina inuu garta iyo wamaa yaziidu eh, quut haddii aad tirahdana waa lamid ayadna nacam quut haddii aad tirahdo oo uma laa budda liaalib اlcilmi min alquut inuu quut hela hadii aad tiradana dhib ma lahan nusakda qaar quud baa ku taalla qaarna quwaa ku taalla quudka marka waxyaabaha kordhiya iyo risiqa iyo waxyaabaha naaqusiya inuu qofka garto weyaan wamaa inuu garta wayaziidu kordhiyo fi lcumri cumriga kordhiyo iyo wasixati caafimaadka liyatafaraqa inuu u gacmo banaysto lialab lcilmi cilmiga dalabkiisa weyan qofkaaduu xanuunsan yahay muxuu cilmi dalbi karaa haba ka yaabeen weyaan wa fii kulli daalika arrinkaasoo dhanna sanafu culimmada waxay ka alifeen oy ka qoreen kutuban kutuba fa awradtu waxaan soo arooriyey bacdaha barkeed haahuna ama huna halkaan ayaan kusoo arooriyey calaa sabiili ikhtisaar gaabin dariiqii aanuu mari qaala rasul lah sal slm rsulka wuxuu yihi sal ll ly slm laa yarudu ma celiy alqadara qadarka alle ila ducaa duca mooyane walaa yaziidu ma kordhiyo fi cumri cumarka cumriga ila albiru samafalka mooyane fa ina arajula ninka la yuxramu waxaa laga hoojiya arisqa risqiga bidembi dembi oo yusiibu u weyan xadiidkaas culimada in badan ka waxay lehin waa daciif qaar xasan waa yeelin waa jiraan weyaan qaar taxsiiniyeyna wuu jiraa weyaan marka qofka laashaka dembiga inuu la imaado waxyaaba badan buu ka hojinayaa wtaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa adile kaloo badana kuso aroortay qofka dembiga in waxyaaba badan looga xiray ducadana qiimaha ay joogtay mansiladeeda iyo baarinimada iyo muxuu aha in la xiriiriyo aqribada iyo raximka booska ay joogtana waad garanaysaan iyo waxyaabaha kusoo arooray adilo saxiix weeyaan habata waxaa ku sugnaaday ayuu leeyahy imaamka calayhi raxmatullah bi hada arrinkan alxadiid ayaa ku sugnaaday habata waxaa ku sugnaaday bi hada alxadiid xadiidkan ana irtikaaba dembi dembiga in la koro sababu xirmaani risqi risqiga asbaabta liskaga lisuga diida lisuga diigda weeyaan oo qofka looga hoojiyo khusuusan gooni ahaan alkadib beenta yuuriu lfaqra faqiirnimo ay qofka dhexshiisaa daliil hadda cad uma hayna laakiin qofka haduu beenala noqdiy aamini iyo waxu dhiibani haddii de la aamini waayan inuu faqiir noqdo maxa u diidi waqad warada fii xadiiin khaasin fiihi xadiiun khaas xadiid gooniya kuso aroor ayuu leeyahy gacan kuma hayno wakada fii nawmi asubxati ama asabiixa fii nawmi الصبحة مaxaa idin qoran subxa sooma wakadaa sidoo kale nowma subxati subaxdii oo la hurdo yamnacu risqa risqiga ayuu muxuu ahaa isna diidaa xadiid صaxiixa nabigeena waxaa ka sugan calayhi الsalatu wasalaam inuu yidhi allaahuma baarik liummatii fii bukuuriha ilaahayow ummaddayda u barakay aroorkalah u barakay waana macruuf yani shaqo kastoo aroortu kalaad inta badan qofku ku guulaystaa inta badan saas weeyaan marka dhankaas inuu ka eega ayaa laga yaaba wafaqr اcilmi yani hurdada oo aroorti la hurda yuuri waxay qofka dhexashiisaa alfaqra faqiirnimo iyo wafaqr acilmi cilmiga inuu faqiir ka noqdo eedana waa dhexashiisaa ilaa xilliga wax la qaban laha la xifdin laha la dadaali lahay weeyaan qaala alqaa'ilu mid yidhi ayaa wuxuu ku gabyey suruuru الnaasi fii lubsi اlibaasi wa jamcu اlcilmi fii tarki الnucaasi suruuru الnaasi dadka faraxooda wuxuu ahaaday fii lubsi اlibaasi dhar inay xirtaan oy labistaan qofka u xaragooda ayay dadka ku farxaan weeyaan wajamcu lcilmi cilmiga ururintiisa iyo qofka inay u aruurta inuu aruurana wuxuu ku sugnaaday fii tarki nucaasi inaad lulmada iyo hurdada iska ilaaliso weyaan iskaga tagto saas weyaan wa qaala mid kale wuxuu yidhi alaysa min alkhusraani ana layaaliya tamuru bilaa nafcin wa min cumri wuxuu yidhi alaysa miyaynan ahayn min alkhusraani khasaare miyaynan ahayn ana layaaliya habeennadayda tamuru inay maraysa bilaa nafcin anoon waxba ka faa'idaysan oon ku intifaacin weyaan wa iyadna lagu xisaabi min cumrii cumrigayga soo khasaaro iyo hoog ma ahan in habeenada ay maraan cumrigaygan lagu tiriyo oo la yihahdo intaasuu qofka jiraa inta mark qofka toban sano jira labaatan jira soddon jira waa habeenadaas oo loo jimleyey mogta oo loo aruuriyey intaas weyaan in lagu xisaabiyo intaasuu jiraa la yihahda aanan ka faa'idaysan soo khasaare maahan ayuu bala khasaare iyo ka weyn weyaan wa aakharu mid kale wuxuu yidhi qumi leyla yaa haada lacalaka tarshudu ilaa kam tanaamu leyla walcumru yanfadu <laughs> waad aragteen wuxuu ku jiraa telefoonada xilliga gabaygaasi la tiriy wax dhow maahan qum waxaad istaagtaa alleyla habeenkii yaa haadaa kanu lacallaka waxaad mudan tahay tarshudu inaad hanuuntid oo lagu hanuuniye ilaa kam goormaabaad ilaa goormaad tanaamu hurdaysa alleyla walcumru cumrigana yanfadu uu dhammaani weyaan uu baabi'i adna hurdaa iskaga jirtaa weyaan waxyaabaha marka wuxuu leeyahay eh, mhm. waxyaabaha risiqa yaray ayuu wadaa marka wanowm inuu qofku u hurto curyaan isagoo qaawan faqri ayuu keen ayuu leeyahay iyo walbowl qofki inuu kaadiyo curyaan isagoo qaawan oo muxuu isuu kaadin laha markasoo dhar xirina dharki inuu xag iska wada dhigo waa kolley bala saas ula jeedaa kow walaklu junuban isagoo janaabo qaba inuu cunto hoona caawa moogta watiyaan sheegayo fasalkan fasalada hor lamid ma ahan fasal iyo cajaa'ib badan waa waayahay wa muttaki'an isagoo u dangiigsan calaa jamin bidx inii laa akulu mutakian marka nabigeena sal l sl wuu nici jiri inuu saad lagu cuno xadiiaa kuso arorta ayada weyaan watahaawun qofka inuu fududaysto bisiqaai almaa'ida xeerada wixii cuno oo ka dhacda cunadii xeerada ka dhacda inuu fududaysto usan qaadin usan mxuu ahaa yani ilaalinin ayadna waxaa weyn faqri ayaa laga qaada ayuu leeyahay taana waa taqaanaano nabigeena sal l slam inuu arrinta ayada booriyey uuna samayn jiray wa xarqu qashri albasal wathawm basasha iyo toonta qubkooda in la guba oo faqri maxaa ka galay wa kansil beyti guriga oo lagu muxuu aha xaaqo bilmindiili mindiilkan caadigo iskaga tira muxuu afkiisanka inaad guriga ku xaaqda ayadna faqiirnima laga qaadaa adinka marka xikmadda ayada noo sheegi doontaan wa kansil beyti guriga in lagu xaaqa la xaaqa bileyli habeenkii iyo wa tarki qumaamati wasakti oo lagaga taga fi lbeyti guriga dhexdiisa iska dhex taalo iyo qudaama almashaa'ikh odayaasha da'da hortooda inaad socoto ood hor muxuuaha ayadna wanidaa alabaweyni labada ku dhashay ood ugu dhawaaqda bismeyhima labadooda magacaad ugu dhawaaqda weyaan labadan dambe oo in dadka odayaasha la hor socdo oo kale taqriiban haddii jid aan la tusaynin aadaabta kuma jirto weyaan ee qofka xurmadda mudan in la hor kaca oo la hor ordo sax maaha in dhinaca laga socdo wamaa ilaa daalika aadaab mucayan ayaa jirta sidoo kale waxaa weyaan labada waalid in aabihii aad qofka ugu dhawaaqo ama hooyadii ugu dhawaaqo magaceedii ayadna aadaab ma waa waxyaabaha aan loo baahna inay ka mid tahay laakiin inay faqiirnimo dhexashiinaysa taasaa u baahan in boos loo helo weyaan walkhalaal awal khilaal in qofka uu ilkaha muxuu ahaa ku mudmuda ama ilkaha dhexdooda u gelgeliyo bikulli khashinatin shay kastoo muxuu ahaa adag ama qoray ha noqdo amaba ha noqdo bir ha noqoto amaba cirbad ha noqoto inaad ilkaha saas iskaga bixiso ayadna saasay keenay ayuu leeyahay waqaasul yadayn labada gacmood ku dhaqata bitiini dhoobo lagu dhaqa iyo wa turaab cara ayadna way keenaysaa weeyaan waljuluus in lagu fadhiista cala alcatabati albaabka meesha muxuu ahaa la gudba oo muxuu ahaa kuuska yaro albaabka saas ku ah inaad qofka uka gud eh, fadhiistana ayadna waxaa weeyaan faqri ayaa laga qaada ayuu leeyahy walitika in lagu fadhiista calaa axadi zawjay albaab amaba lagu dangiigsada labada albaab albaabkan saan mid ka mid in lagu dangiigsadana ayadna saas ayuu leey lakin wax miyaanu haynaa waxba looma hayo weyaan <clears throat> iwatawadu qofka inuu ku weyse qaata fi lmabras meelaha lagu istareexo lagu raaxaysto ama meelaha fadhiga iyo qolalka fadhiga iyo meelaha dadka ay ku sheekaystaan in lagu eh, mxuu ahaa eh, weyse qaato iwa khiyaati thawbi marada oo la talo calaa badanihi isagoo xiran maradii isagoo xiran qofki haddii ay ka dilaacdo uu tashawayan isagoo xiran iyo watjfiif اwajhi wejiga in lagu qalajiyo bihawbi mara iyo wa tarku beyt caarada carcarada guriga in mxuu ahaa wa tarku beyt guriga carcarada oo shabageeda in lagaga taga fi guriga oo faraa lagala baxo laga tuurin ayadna hawlahaas ay keenta ayuu leeyahy wtahawuna fudays la fudaysta bisalaati la fudaysta taas lama ogola طabcan fakhalaf min bacdihim khalfun adaacu الsalaaة wataبcu shahawat fasawfa yalqowna hayan wa sraac اkhuruuji min almasjid guriga masaajidkii alle in bixitaankiisa laga degdego bacda salaati fajri salaada fajr kadib walibtikaar in loo degdega fi dihaabi ila suuq suuqa aaditaankiisa in markiiba lagu kalaha aroortii hore walibtaaka mxuu aha kadaahitaan laga daha lagu daha fi rujuuc minhu kasoo noqota laga soo noqda wa shiraa'i kusayraati alkhubsi kibista jajabkeeda iyo mxu waxyaabaa ka soo harharay min alfuqaraai fuqarada lagu sadaqaysta in laga iibsada ayadna howlaasa laga qaada ayuu leeyahy asuaal asuwaal ee dadka wax weydiista weeyaan wa ducaai suaal ma gooni ku irantahay wasuaal miyaa idin qoran ya ya wasuaal miyaa idin qoran wasuaal haddii aad tirahdana qofka inuu dadka baryo ood wax weydiisto iyo min alfuqaraai asuwaal ee dadka wax weydiisto weeyaan wa ducaai ashar alwalad canuga in muxuu ahaa shar lagu habaaro iyo wa tarku takhmiir alawaani waalash in la dabool in laiska dhaafo wey khaasatan habeenkii nabigeennana wuu nagu irshaaday alayh slat slam wa itfaai in la damiye manalka binafas nacam wa idfaau siraaj faanuusta in lagu damiyo binafas neef afuufo oo saa lagu damiye ayadna howlahaasa laga qaado ayuu leeyahay kullu daalika intaasoo dhan yuurit alfaqra faqiirnima ay qofka dhexshiisaa ka warram arrintayda wax lala yaabo waa xaqiiqatan aad iyo aad sheekha waxaan lagama filayn raxima allah raxmatan waasica arrintaana kolleyb inta badan dad ayuu ka soo noqday iyadoo sideedii ah kadibna waa muxuu ahaa amaba khibro wax dad ku gaaray marka subxaan allahi waa la yaab curifa dalika waxaa lagu garta bilaathaar saxaabada iyo arrintaa laga soo naqliyay ayuu leeyahy intee laga soo naqliy annaga weli ma hayno markii aan helno nacam laakiin hadda gacan laguma haya weyaan wakadaa sidoo kale alkitaabatu qoritaan lagu qoro biqalamin macquudin qalin aanan la qorin qalin sidiiska qalingeedkaoo kale ooanan qornayn oo wax lagu qoro ayadna waa laga qaada weyan walimtishaad bimishtin munkasir shalla jaban oo qeyb ka jaban in lagu shallaysto saasoo kale wa tarki ducaa bilkhayr liwaalidayn labada waalid in khayr looga duceeyo oo laga taga taas waaba aad u qiimo badanta midaan dambe waaba muxuu ahaa qofka biriga ayuu ka tagayaa moogta iyo watacamum cimaamadda in la xirto qaacidan isagoo fadhiya markaad cimaamad xiranayso waa inaad istaagto ood aad karaamayso ood si fiican u duubato weyan adoo fadhiya xiran saasuu kala jeedaa maa allah tabaaraka araxmaan nacam watasarwul inaad sarwaalka xirato qaa'iman adoo taagan taasna dhakhaatiirta waxay leeyihiin adoo taagan sarwaalka xiran adoo taaganna kabaha buudka xiran ay leeyihin maxay labarkaad ka jebi taas caafimaad ahaan inoo anfacaysaaba waaya iwalbukhlu qofka bakhaylnimada iwataqtiir inuu dadka ku ciriiriyo iwalisraaf inuu ku xadgudba iwalkasal wahsiga iyo inuu muxuu ahaa dib u dhaca ood waxaa nin uun eh, safka dambe noqdo iyo inuu fudays fi lumuuri arrimaha kadalika yuuriu lfaqra kuwan dambe marka waaba wax yar macquul midaan uu ley walbukhlu walisraafu walkasal watawaani watahaawun fi lumuur waa nin cajislow mogta iyo nin bakhayl iyo hawlahaas kulli malag habaara kan bakhaylka waad garanaysaan marka waxyaabaha qaaroo ku jira waa macquul weeyaan qaala rasul lah sal slm xadii maaha kan waa mawduuc xadiid mawduuc weeyaan istanzilu risqa bisadaqa sadaqada risiqa ku soo muxuu ahaa eh, dejista laakiin adilo kale oo cad ayaa jirta adilo kale oo cad ii sheega axaadiista ayadaa ku soo arooray nabigeena kaga sugan sal slm maa naqasat sadaqatun min maal waa xadiid saxiix ah waa xadii saas saxiixa midda kale ilaahay subxana watacaala waa tii u caddeeyey wax alle waxaad bixisaan waxa khayr ah qofka lagama lumiyo waa tuu rabbigan u caddeeyey subxana wa tacaala marka waxaa weeyaan adilada sheikhuu soo aroorina qaarkeed waxaa weeye in badan oo ka mid a ah, waxaa kuwo kale oo saxiixa oo nagaga filan ayaa dhooban weeyaan walbukuuru kalihitaanka aroorti la kala mubaarakun waa mid barakaysan waa xadiidkii aan sheegayna weeyaan yaziidu wuxuu kordhiyaa fii jamiici nicami nicmooyinko dhan khusuusan gooni ahaan fi risqi irsaaqada ayuu kordhiyaa weyaan wa xusn alxadi iyo nasiibka wanaagsan min mafaatixi risqi wa xusn alxadi nasiibka wanaagsanna min mafaatixi risqi risqiga furayaalkiisa ayuu ka mid yahay weyaan wa basti lwajhi wejiga oo furfuran iyo waiib alkalaama hadal wanaaga yaziidu fi risqi irsaaqada kordhisaa haddii wax kale ay ku tari weyda kastamkaay kusoo jiidaysaa ya maxaa yeele qof ah, qabiid oo xagga laga mari moogta lakiin adeed weji furan tahay tan waa macquul ayadna ayib wacan xasan ibni cali radi allahu tacala canhuma kansu alfinaa banaanka oo muxuu ah la xaaqo iyo waqaslu linaai waalka oo la dhaqo majlabatun lilghina deeqsinimo ayani taajirnimo ay qofka usoo jiidaa weyaan nadaafada iyo howlahaasoo aada loogu baahan yahay iyo weliba waalka haddii habeenka u baryo kale in la dhaqo oo la nadiifiy leanna xasharaadka iyo hawaamti ayaa marayaan lana daboolo waa tii hadiga nabigana ka sugnaa alayh slat slam in la daboolan ka waaqol asbaabi asbaabtan ugu xooga badan aljaalibati ee soo jid almuxasilati ee soo xasilay lirisaaqada iqaamatu salaad salaad oo lagu oga bitacdiimi alla weynayn iwa alkhushuuci khushuuc iwa tacdiil arkaan arkaanta oo muxuu ah la oga oo la toosiye iyo wasaa'ir waajibaatiha waajibaat salaada inteeda kaloo soo hartay iyo wa sunaniha sunnayaalkeeda iyo wa adaabiha adaabteeda ayaa ka mid ah irsaaqada waxyaabaha soo jiida weeyaan rabbigan icaabuda kadibna maa uriidu minhum min risqi wma uriidu an yuطcimuun in allah huwa arazaaq du lquwati اlmatiin waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan adqan marka intan waa in qiimo badan weyaan adilo kaleo cajaaib badan ayaa marka dhooban oo ka warramaysa kow intaas fahanay salaadii aan u gudubno marka wa salaata duxaa salaada duxadana fii dalika macruufatun mashhuuratun ayadana waa la yaqaanaa oo siday risqa u barakaynayso waa la yaqaana ayuu leeyahy khibro ayaa ayuu sheekha koleyba muxuuaha kaga warramaya wa qira'at suurati alwaaqicati suurat alwaaqica khusuusan bileyli habeenka la akhriye wakhta nawmi markii la saaxani ayadna faqiirnimada daaqada ay ka tuurtaa lidalika dad baa hadda ah, waxay sameeyaan suuratulwaaqic aad u akhriyaan sooma daciif weeyaan waxba kama jiraan wa qira'at suurati lmulki suuratulmulki iyo walmuzamil la akhriyo iyo walleyl intaasoo dhan risiq ayay furaan weyaan qur-aanka ilahi subxana watacala duu qofka akhriya ood ku dadaburo ood ku camal fala waa qof muttaqi ah waa istiqaamo ayuu la imaaday wa an low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan hadaqa faqultu istaqfiruu rabbakum inahu kaana hafaara yursili samaa calaykum idraara wayamdidkum biamwaalin wabanina wajanaat marka waxaan kala jeedaa qofka cibaadada inuu la imaado risiqa laa shaka waa abwaab risq inuu cibaadaysto laakiin bitacyiin in la yidhaha suurad fulaan iyo suurad fulaan iyo suurad fulaan wax adilo aho muxuu ah sayax looma hayo weyaan waxuduuru masjid masjidka oo la imaada qabla aadaani aadaanka ka hore iyo walmudaawamati qofka inuu daa'ima cala ahaarati ahaarada iyo waadaai sunat alfajri salaada fajr iyo walwtri fi lbeyt inuu ku guto intaba waxyaabaha khayrka qofku keenay ka yihiin weyaan haddii aad risiq muxuu ahaa aad u kordhaa laa shaka wuu kordhi oo mxuu ah haduuba cibaado la imaado qofka u kordhaysa waa u kordhaya weyaan nacam adiladii kale ayaa caddaynaysa waanlaa yatakalam waa inuusan ku hadlin bikalaami dunya adduunyada hadalkeeda bacda alwitr witr kadib inuusan ku sheekayn wa kaana yakrahu alxadiia bacdaha taas inuu soo qaata laga yaaba nacam walaa yugtir iisan badinin mujaalasat nisaai dumarka inuu la fadhiisto iyo falafadhigooda ilaa cinda alxaajati markuu dan ka leeyahay mooyeen dan haddii ay jirto oo danku qasbayst inuu qof dumar ag fadhiisto waa mxuu ah laakiin u badsada khaasatan weliba kuwa sunta ah waa kuwa ajaanibta weyaan qofka ninka ragga ah sidiisaba qof aanan maxram ahayn ama xaaskiisa ama waalidkii hooyadii ama walaashii ama ama abti wamaa ilaa dalika oo maxaarimta qof ahayn inuu ka shaqa dhigto inuu ag fadhiisto ood la haasaawo ood amaba telefoon daa'iman oo abadan kula xidhiiro amaba aad muxuu xiriir noocaas uu jira ama uu ag fadhiisto ama uu shee usoo sheeka doonta arrin khatar ah weeyaan waa arrin khataroo madmuum ah muru'ada iyo diintaba baabi'inaysa oona khatar badan qofka inay gaarsiso laga yaaba bad hadda aadan filaynin qofka inay ku rida laga yaabo weyaan yacni maxaa yeelay qofka dumarka ah waa cawra inaad saa u eega marka qofku ag fadhiyo maanta la qosla yaa kuu baneeyey macaasi aad ku jirtaa marka macaasi aad ku jirtaa arrin khatar weyaan qofka inuu iska ilaaliyo waa laga maarmaan ummadda soomaaliyeedna in dumarka la kaftamo oo la haasaawo oo la qoslo oo baabkaas waxba uma arkaan waa taqanaan qofti waa nadiif waa qof nadiif oo dhowrsan oo ahlu oo ahlu khayra ah. wadaadkiina asna waa saasoo kale ahludiin wa ahlu khayr lakiin maanta laba iyo tobanka kaftankii iyo horfadhigii iyo sheekadii waa iska caadi khaasatan haddii meel laga wada shaqaynaa iyo wix la midka ma marka amaba iyada ay ganacsan ganacsigeedii looga imaaday shahay gadaysa wamaa ilaa dalika iyo wix la midka sax ma arrintayda runtii waa dhaqan aanaan fiicnayn nacam waayahay <clears throat> dumarka marka inuu la fadhigooda qofka inuu yaraysto weeyaan wa anlaa yatakalama inuusan ku hadlin bikalaami laqwin hadal muxuu ahaa cantarabaqasha hayra mufiidin waxtar aanan ahayn ladayhi lidiinihi diintiisa iyo dunyaha dunyadiisa waqiila waxaa lii man istaqala qof ku mashquul bimaa laa yacniihi waxaanan mxuu ahaa isaga ka khusaynin yafuutu waxaa ka taga maa yacniihi wix isaga khusay ayaa ka taga weyaan xilliga aad bixinayso waxaanan kuhusayn ad ku mashquulini waxyaaba badan adigu khusay ayaa kaaga lumi weyaan qaala wuxuu yidhi baz raj mahir miya ya ahri waa kaas adinka akhriseen idaa ra'yta arajula waa caajimta weyaan raggii akhyaarta caajimtahay idaa ra'ayta arajula qofka haddii aad aragta yugtiru kalaama hadalka isagoo badani fastayqiin waxaad yaqiinsataa bijunuunihi inuu waashay qof hadal badan haddii aad aragta inuu waalanyi ogow haba dharba ha wato oo ha quruxsanaad ha labisnaada laakiin qof untroblo babababal haddii aad aragta ninkaas waxaa weeyaan aad uma fiyooba saas ogaaba kuleeyi qaala caliima wuxuu yihi radi allahu taala anu ardaa idaa tama alcaqlu caqliga hadduu taam noqdo naqasa alkalaamu hadalka wuu yaraadaa weeyaan qaala musanif wuxuu yihi raximah allahu itafaqa lii waxaa iskugu kayaaday fi hada macna macnahan tix yaroo cajaaib badan iskugu kayaaday ayuu leeyahy ama hal beyt idaa tama caqlu lmari qalla kalaamuhu waiqan bixumqi lmari in kaana muktira idaa tama hadduu taam noqdo caqlu lmari qofka caqligiisa qalla kalaamuhu hadalkiisa ayaa yaraada weeyaan waiqin waxaad yaqiinsataa mukhaaabow bixumqi lmari qofka doqonnimadiisa yaqiinsan inuu doqon yahay ama dabaal uu yahay in kaana muktiran hadduu mxuu ahaa toroballaya ah oo mxuu aha hadalkiisa tororag uu ka siini inuu dabaali oga weyaan maxaa yeeley qofka hadduuba iska hadli uusan qofka sooma ogsoon inay mxuu ahaa malaaig ay qorays maa yalfidu min qowlin laa ladayhi raqiibun catiid marka haddii aad hataa adduunka dabaal ku ahayn aakhiradii aad ka dabaalooba weyaan wa qaal aakharu mid kale wuxuu yidhi annuطqu zaynun wasukuutu salaamatun faidaa nataqta falaa takun mikhaara maa in nadimtu calaa sukuutii maratan walaqad nadimtu cala alkalaami miraara annuطqu hadalka oo la hadlo zaynun waa qurux weeyaan wasukuutu in la aamusana salaamatun waa badbaado weyaan waa haddii marka ayada aad munkar reebaynin macruufna aadan faraynin khayrna aadan kordhinaynin weyaan hadalka iska muxuu ahaa laqwiga waa badbaado oo aakharada adduunkaada ku badbaadi faidaa nataqta haddii aad hadashana falaa takun ha noqonin migtaran mid taro balla ah oo aad u daldalma ha noqonin weyaan hadalkaada ha koobnaado maa in nadimtu intaas agg iska dhig maa nadimtu maanan ka shalaynin calaa sukuuti hadalka muxuu aamuskayga kamaanan shalaynin maratan mar weligey hal mar weligey aamusaan aamusay maxaad u aamustay kama shallaynuu yidhi walaqad nadimtu waan ka walaqad wallahi baan ku arte nadimtu waxaan ka shallaayey cala alkalaami hadal aan hadlay miraaran annaga hadda bal ka warrama inta jeer oo intaad wax un sheegtay ay kugu soo noqdeen wixii dhibaato aad kala kulantay nin walba maanta wuu ogsoon yahay laakiin inaad wax ka aamusta ood ka shallaysa waa yaraanaysa weyaan wa mimaa waxyaaba kordhina waxaa ka mid ah fi risqi irsaaqadda an yaquula inuu yidhahda kula yowmin adkaaru sheekh keli marka adkaarta ayada marka adkaarta waa un adkaartii caadiga laakiin inuu waxaa weeyaan maalin lagu qaydo oo saacada lagu qaydo oo waxaa weyaan cadad lagu qaydo taas ayada waa tanaan la ogolayn oo qofka bidca inay ku rida khatarta ah weyaan nacam wa yaziidu fi risqi waxyaabaa risaaqada kordhay waxaa ka mid ah an yaquula inuu yihah kula yowmin bacda istinshaaqi inshiqaaqi alfajri salaadda fajr markay dilacda ilaa waqti salaati ilaa salaada muxuu aha laga galaa inuu yihahdo subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdih astaqfir waatuubu ilay miata marat inuu yihahdo subxana allahi alcadiim waa waarid subxana allahi wabixamdihina waa waarid astaqfirullah waatuub ilah waa waarid intaba laakiin in xaalad xilligaas lagu qeydyeela intee laga keenay waa in loo helo daliil wa an yaquul inuu yihahda laa ilaaha ila allahu alxaqu lmubiin inuu yihahda kula yowmin maalin arka sabaxan wamasaan miata maratin boqol jeer inuu yihahdo weeyaan laa ilaha illa hu lmubiin haddii dee loo hay ahlan wasahlan weyaan waan yaqadin loo haylan de waxaa weeyaan in lagu qeydo sax maahan waan yaquul inuu yihahda bacda alfajri salaada fajr kadib kollay maalin la arka alxamdu lilah wsubxaana allah walaa ilaha ila allah alaaa waalaaiina maratan wa bacda salaati almaqhribna alaaa waalaaiina maratan soddon saddex jeer inuu yihahdo ayadna xaggee loo hayaa waystaqfir allah tacala annaga sidii hadda la yaqaano waa in waxaa weeyaan subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar shan salaadood mid walba soddon saddex jeer maxaa laga yihahdo kadib lagu khaatimo laa ilaha ila allah waxdu laa shariika lah walmulk walhamdu ala kuli shayin qadir in lagu khatimo weyaan saas ayaa nabigeena ka sugan calayh salatu slam wayastakfir اllah alla weyne ayuu dambi dhaaf weydiisanayaa sabciina maratan toddobaatan jeer bacda salaati alfajri salaada fajr kadib nacam nabigeena sal allah alay slam waa ka soo aroortay sabciin iyo mia inuu yihi nabigeena ala sl slam maalintii ilaahay baan toddobaatan jeer riwaayad kalena boqol jeer ayaan dembi dhaaf weydiistaa weliba arin weliba naftaydana la yuqaanu calaa qalbi anoo intaas mala ayaa haddana waxaan arkaa in weli meeshii la rabay aanan gaarsiinin saasaa nabigeena ka sugan calayhi salat slam marka istikfaartaas toddobaatanka ama boqolka sax wayugtir wuxuu badinaya qofka min qowli laa xawla walaa quwata ila biاllah alcaliy اlcaظiim waa kanz min kunuuzi aljanna nacam wاsalaat calى الnabiyi salى اllahu alayh ali waslem nabigeena ala sl in lagu saliyo ayadna waad garanaysaa idan tukfa hamuk wayukfir laka dembuk haddii qofka aad ducadiis o dhanba nabiga ka dhiga mxu inuu ku saliya alai slat slam nabigeenna saxaabi arrinkaa weydiye wuxuu ku yidhi haddii aad sidaas samaysa hamigaadina waa lagaa kaafini dembigaadana waa lagu dhaafi ayuu yidhi weyaan nacam waaya wayaquulu wuxuu dhihi yowma aljimcati maalinta jimcada wuxuu dhihi sabciina maran toddobaatan jeer allaahuma akninii bixalaalika can xaraamik wakfinii bifadlika can man siwaak intee lagu hayaata ayada allahuma allayo dabcan in caadi looga ducaysto waa sax waana soo aroortay laakiin jimcada in lagu khaas yeela oo toddobaatan jeer laga yihahdo agey ku soo aroortay allahuma allahi wacinii igu kaalmay iqnini igu deeq bixalaalika xalaashaada adiga aad uuntay ood ii yasirtay can xaraamika xaraamtaada weeyaan wkfinii rabbi iga kaafi bifadlika fadligaada camin siwaak cidaadii kaa soo hartay waa duca haabita laakiin in toddobaatan jeer jimcada la ahriya wax ku aroori ma naqan wayaquulu wuxuu le amaba oo ansaxyaan ka hadlaya wayaquulu wuxuu le hada hanaa ammaantaas kula yowmin maalin la arka iwa leylatin iyo habeen kasta ayuu dhihi muxuu aha ammaantan soo socota anta allaahu alcasiizu alxakiim anta allaahu almeliku alquduus anta allaahu alcaliimu alkariim أنت الله خالق الخير والشر أنت الله خالق الجنة والنار عالم الغيب والشهادة عالم السر وأخفى أنت الله, الك... أنت الله الكبير المتعال أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء أنت الله الديان يوم الدين لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم انت صد أخرني كيري ما نكست وحلوها يا مرة لكن وأن أذكار بدن الله ما وأذيك واحد يليسا شيخ وحيابان تكو قندينا أنت سكدافته حسن المسلم قاعد تقنن حسن المسلم كقاده سيدو كفر أيال ويان حسن المسلم وحكو شيء إيه كوا لمتك waxa weeyaan eh, saxiixa iyo wixii nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam qofka u qoondayni inta lagaa rabo markaad salaada subax tukato kadib salaada subax kadib markaad tukato ood waxaa weeyaan alaaan wa subxaan allah alxamdulilah allah akbar mid walba ad tidhahdo ood muxuu ahaa tawxiid ku khatinto kadibna aad saddex jeer qolowalla akhriso saddex jeerna birabinaas akhriso saddex jeerna birabifaq aad akhriso waxaa weyaan kadibna aad ayatulkursiga la imaado kadibna aad sii wado ood waxaa weya laa ilaha illa waxdu laa shariika lah lahul mulku walhamdu ala kulli shayin qadir boqol jeer aad tirahdid oo subxana allahi wabixamdi aad boqol jeer tirahdid ood istikfaarta aan sheegayn boqol jeer aad tirahdid ood waxaa weyaan adkaarti allahuma asbax bi nicmati ummi min khaliqiq asbaxnaada kaligeed iyo wixii subxi ku tacaluqa ayaa shan siiqa kusoo arooray oo kala duwan kadibna aad muxuu ahaa subxana allah wabixamdi cadada khaliqi wardaa nafsi wasinata cash yacni aad intaad wadtaasaad ku daaliba jus inta la akrin lahaa ama wax ku dhow intaasaad arinaysaa kuwaan kale marka aanan asalka lahayn goormaad xili i waqti u helaysaa weyaan kuwii sunnada lidaalika qofka muminka waxaa haboon oona waajib ku ah inuu sunanta nabigeena ka sugan calayhi salaatu salaam cadadkeeda iyo nawceeda iyo wakhtigeeda inuu ku dadaalo ood halkii ku qabta haddii aad yeeli waayo qofka ood arrinkaas sameeyana meeshii aad ku buuxin lahay sunnada waxaa weya waxaa ka buuxsami mubtadic ama bidca ka buuxsami waxyaabo kale oo isaga uu soo qaroontayood soo aruuriyey ayaa meesha ka buuxsami waalka laba jeer baa buuxsamaya qofka inuu cibaadaysto qofki inuu khayr la imaado kama zuulaay laakiin waxaa weyaan waxyaabaha aad ku cibaadaysanayso xoogga saar ha noqda wax nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka intaan sheekhu u sheegay wax daliilo hadda io muuqda lahan weeyaan waxbana hadda tafsiirkeeda isku dhibina wamimaa yaziidu waxyaabaha kordhina waxaa ka mid ah fi lcumri cumriga albiru samafalka iyo tarku ladaa dadka dhibkooda in laga taga iyo wa shuyuukh odayaasha in la karaameeyo in la karaameeyo waa laga maarma qofka da-da ah shaybat mumin waxyaabaha aad ku cajaa'ib badan ay ka mid ta weyaan wasilat raxim raximka in la xiriiriyo waan yaquula inuu yidhah xiina yusbix goortu waa bariisana waxiina yumsi kula yowmin alaaa maraatin subxaan allahi mil almiisaan wamuntaha alcilmi wamablaqa alridaa wazinat alcarshi walaa ilaha illahu mil almiisaan wamuntaha alcilmi wamablaqa alridaa wazinat alcarsh wallahu akbar mil almiisaan wamuntaha alcilmi wamablaqa alridaa wazinat alcarsh sugnaan looma hayo weyaan waayahay waan yaxtariza waa in iska ilaaliyo koley waad fahmaysaan umayna maadaama ay sugneen aan wakti iskaga lumin waxaa weeyaan casharka aan iska dhamayna wa an yaxtariza waa inuu iska ilaaliyo can qaطci اlashjaari geedaha inuu gooya alratbati ee qoyan ilaa cinda daruurati markii daruuro ay timaado waa baab kale geedaha laakiin qoyan inuu iska jaro saxba ma ahan israaf ayaana ku sugan weeyaan waaya wa isbaaqi اlwuduu'i weysada inuu wanaajiyo iyo wasalaad salaada inuu tukado bitacdiim iyadoo salaad u weyneyna waa la weyneyna subxaana wa tacaala waqur'aani waalqiraan inuu isku xiriiriya bayna alxaj walcumra xajka cumrada inuu isku xijiyo wuu ajinaya wuu umraysanaya wuu ajinaya wuu umraysanaya nabigeenana sala allahu alay wasalam wuxuu caddeeyey taabicuu bayna alxaj walcumra xadiid saxiixa taabicuu bayna alxaj walcumra fa yanfiyaani alfaqr wadunuub saasuu nabigeena cadayna sal l slm xajkii cumrada isdabagelgeliya oo xaji cumrayso xaji cumrayso xaji cumrayso ama cumro cumro cumro cumro xaj xaj hakada saa isudabageli maxaa yeeley laba shay ee qofka ay ka tuuraan labadaa shay waxaa weeyaan faqriga iyo dunuubta labadaas faqrigana adduunka waxalaayabaha laga baqa waxa ugu weyn weyaan faqrigaas baahi iyo faqri iyo baabkaas aakhirana waxaa laga baqaa dembi aad imaaday inaad ku naar tagto marka labadiiba waxaa weyaan tibaacaas wax badan ba ka qabanayaan weyaan waayahay wa xifdu sixati caafimaadka waxa uu qofki inuu ilaaliyo ood mararka qaar fadhiga waa badan yihi moogta xiliyada qaar adoo dikriga wada oo salliga wada oo waxaa weyan qur'anka akhrina inaad jiim tagto ood xoogo yar orordo murqaha la yar dhiso oo waxaa weeyaan dhidid laiska keeno oo waa wax loo baahan yahy weliba hadda nairobi oo kale ood aragteen waa meel qabow oo wax macaan la cabi oo sokorti iyo waxyaabihii soomaalidana waxay ku imtixaaman yihiin sokortu waa la qasi qofka sokortu iska qasanaya qaaduu ku dari mid labaadu ku dari mid saddexaadu ku dari mid afaraadu ku dari mid shanaadu ku dari mid lixaadu ku dari waa qof noocaas koobka bartamaha qaar qabsiin aad arkiisa qofku waaba isdilay moogta xabad isku dhafta qofka isaga oo nairobina jooga oon meel u maxaa yeele hadmiga iyo cunnada dheefshiidkao dhan ayay bahashan ay dhibaato u keensanaysaa atibadana aad bay ugu warramaan waxay yidhahdaan la yareeyo nacam marka waxyaabahaas in qofka u guba ood mxuu aha baxa ood socdo oo meel lagu socdona meelahan mana aragteen marka meelahan in haddii meel loogala furo ficnaan lahayd sabankan iyo sigiskan iyo meelahan cid muxuu noo furto oo lacagna way ka heli lahayeen ummaddan muxuuah jilbaha xanuuna iyo dhabarkana way ka faa'iidaysan lahayen weyaan nacam waani waaya walaabudda waxaa laga maamaana maamaar maarmaana walaabudda waxaa laga maarmaana an yatacalama <clears throat> inuu barto shay-an shay oo min aibi caafimaadka waxun ka bara ibiga inaad kutubo badan laga qoray inaad ka akriso waxaa weyaan waa wax fiican weyaan wayatabaraka miya idin qoran maxaa idin qoran wa an yatabaraka inuu barakaysto bilaathaari aathaarta alwaaridat kusoo aroortay fi ibi yani an yastacmila ayaa ku haboon yani waxyaabaha aathaarta kusoo aroortay malabka oo kale uu kusoo arooray sidoo kale qur-aanka kusoo arooray ya wawxaa rabuka ila naxli an ittakhidii min aljibaali buyuuta wa min ashajari mima ycrisuun uma kulii min kuli amaraat faslukii subula rabbik ulula yakhruju min buطuuniha sharaabu mukhtalifu alwaanu fiihi shifaaء linaas nabigan waa tiu cadday sal slm ninkii loo keenay oo uu yidhi askihi casalan ya addawa fi alaa waa tiu nabigan cadday sal slm marka inuu muxuu ahaa ibigaas adilada kusoo aroortay uu ku tallaabo qaado weeyaan wayatabarak waa inuu barakaysto amaba uu ku camal fala bilaathaari aathaar alwaaridad soo aroortay fi ibi caafimaadka alladii kaasoo jamacahu uu ururiyey asheikhu alimaam abulcabaas almustakfiri fii kitaabihi almusama biibi nebi ibi nebi kitaab la yihah ayuu alifay aibu nabowi ibnuqayim wuu alifay sida imaam nawowi saasoo kale wuu alifay yajiduhu wuu heli man yalabhu qofka dalbo wuu helaa weeyaan nacam walxamdu lilah alla weyne ayaa mahadsan cala tamaami taam noqoshada wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyana calaa sayidina sayidka naga dushiisa ahaata muxamedin ahaa afdal arusul rususha ugu fadliga badnaa alkiraam ee karaamada badnaa aamiina yaa rab alcaalamiin intaas ilahay fadliga subxaana watacala waxaa noogu gabagaboobay caawa oo habeen isniin ah toddobada bisha shacbaan kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam kitaabkii tacliim almutacalim oo ka koobnaa saddex iyo toban fasal saddexdan iyo tobanka fasal oo kitaabku ka koobnaa fasalkan dambe ayaa ugu nafci yaraa waad garanaysaan waxaa nafcigiisa yeelayn waxaa weeyaan ictimaadkiisa iyo cuskashadiisa ayaanan inta badan ku qotamin aladila min alkitaab wassunna laakiin fusuushi kale inteeda badnayd inteedii badnayd adila min alkitaab wassunna iyo khibar iyo aqaalu culamaa iyo ashcaar iyo xikam iyo wax runtii in la hela ay naadir tahay ayuu imaam ka buuxiyey caleyh raxmat ullah ilahina subxana wa tacala ajirkiisa ha weyneeyo runtii kitaabkan waxaa lagu tiriyaa kutubaha ugu qiimo badan xagga tarbiyada ayaa lagu tiriyaa xagga aalibicilmiga inuu ka faa'idaysto waa mukhtasar waxaa ka waasicsan kitaabkii ahaa tadkirat saamic almutakalim fii aadaabi alcaalim walmutacalim kana wuxuu xooga saaray aalibka laakiin ka isaga ah caalimka iyo qofka muxuu ahaa dadka waxbaraana aadaabta laga raba isna aad buu xooga saaray marka kutubahaas alabocilmiga iyo ka sheekayna wax badan bay tarayaan hadda waxaa laga yaabaa qof habeenkuu soo fadhiisanayay himadiisa alaba cilmiga ay hooseysay markuu in badan muxuu ahaa kitaabkan la socday sagaalka cashar iyo wixii la midka ah qofka hal jeer gembi qofki lamid an ah ka hadlayaa in ximadiisa ay kor u kacdayo maanta ay soo hawe soo gashay wariyomsiyaaoogahoogasoogashalaga kitaabkan marka adilada ku jirta oo daciifka ah amaba asalka aan lahayn ama qaar mawduuca hoonaan aad u badnayn intooda badan booskooda adila min alkitaab ama adila min asunna oo gelaysa ayaan sheegnay oona jirta ama aanan sheegin jirta weyaan ama asl min usul shari ah mar kitaabkan waa kitaab noocaa waxaa marka aan kula daarmaya naftaydii naftiinaba kitaabkan inaan saa looga tegin oo kitaabkan la ahriyo kitaabka la akhriyo cajaladaha la dhegaysto lagu cishada la ahriya la ahriya la ahriya ilaa kitaabka oo kitaab qofka agtiisa ka noqda machuuda weliba waxyaabaha in aadka loo xifdiy loo bahan ya waxaa weeyaan waxaa ku jira diiwaan dhan waxaa ku jira ashcaar iyo xikam aad la yaabaysaan inta abyaad oo ku jirta bas qofka hadduu xifdiyo yani wuxuu noqonayaa udabada ku biirayaaba udabada ragga adabka lagu yaqaano ayuu ku biirayaa weyaan mar kitaabka in mxu insha allah taala saa loogu dadaalo oo waxaa weeyaan eh, xoog la saaro ayaan ku boorinayaa dalabati cilmiga jazakum allah khayran wixii aan nasiibnay oon haleelnay oon ku toosnay fa min allahi waxdahu laa shariika lah falahu alxamdu walahu shukru walaa xawla lana walaa quwata fiih wax alle wixii aan ku gafnayna oo khalad ahna فمن أنفسنا ومن تقصيرنا ومن جهلنا ونستغفر الله تعالى من ذلك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله مصطفاه